slى اllah وslm وbaarak lnm lى nabiyina wkhaliilina mxamed bn cabdاllah wlى alih وصaxbih wman waalah ama bacd hal waxaynu ka soo hadalnay masaladii ahayd masjidka gudihiisa wax lagu kala iibsado waxaynu ku soo gabagabayn jumhuurta maxay qabaan jumhuurtu waa karaahatu tanziih naam bacd almuxaqiqiin baa yidhi xaaraan bay gaadhsiisan tahay laakiin waxaa la ysla qaatay inuu ansaxayo jumhuurta culimmada badankooda axadu ikhwaanina muji inuu joogo ayaa shalay weydiiye marka casharka laga baxay iibkan fudud ee hadda saadka wax lagaga iibsanayo masjidka gudihiisa mobilka muxuu noqonaya iib waa iibun iib waa iib taas waa masalo oo de waxa fiican inaad intaad dibadda uga yara baxdo masjidka aad wax iibsato sidaasaa ugu fiican taas waa mid ta labaad iibkani qaabku u dhacaya markaynu eegno waxyaabihii loo diido masjidka wax lagu kala iibsado waxyaabo badan baa ka maqan yani maalikiyadoo kale waxay tilmaamaan aqwaashooda ka ee masjidka dhexdiisa in wax lagu iibiyaa waa bannaan tahay haddii aan la keenin alaabtii haddaan la keenin qaar waxay yidhaahdeen haddii alaabtu aanay boos masjidka ka qaadanay oo aanay masjidka xanibay oo qofkii inuu yidhaahdo waxaan kaa iibinaya intaasoo kabdadood oona tuurtu intuu ku soo qaado inuu saf buuxiyo ya marka waxyaabahaasoo dhame markay meesha ka baxaan culimo badan baa odhanaysa xaalkeedu waa dhow yahay ta ama ta iibka sida badan wuxuu yeeshaa gorgortan iyo hadal iyo waxaan mashaahidka u munaasib buu yeeshaa taasina meesha waa ka baxsantaha oo qofku isaga iyo mobilkiis mobilkiioda ka tarjumaya shirkadii iyo isagiibaa wada hadlaya awaxan iyo buuqna male khilaafna male waxunbaa la kala goosanaya si otomatiga waxyaabahaasoo dhani waxay keenaysaa inuu ka laifnaado iibkii kale caadigaah inuu ka duwanaado laakiin meesha waxaa taalla qadiyadii ahayd ina almasaajida lam tubna lihada yani ninkii waxyaboohinaya wax ka hantidu ka lunta loo diiday ninkaas waa lagu ii in amasaajida lam tubna lhada masaajidada looma dhisin iib iyo ganacsiya wii lamida marka asalku waa sidaas laakiin xilliyada qaar qof hadduu u baahdo wax dhiba male maadaama waxyaabo badan iibkaasi uu ka maran yahay xaajana ay keento maala waaba muctakifba ama ma doonaya masjidka inuu ka baxa maalan ama waxaa u socda wardiga waxbaa u socda ama nadkiibaabuu kaga jiraa cilmi iyo duruus lacagtiibaa ka go'day eh, inuu ku shubto oo de shirkadii uu ka iibsado si uu isagoo halkiisa fadhiya cilmigiisa iyo uu sii helo waxay noqonaysaa wax bannaan noqonaysa aan dhib lahayn insha allahu tacaala eh, oo de noqonaysa cibaadada iyo khayrka ugu kaalmaynaysa adigu bixasabiha baa loo egaya insha allahu tacaala baabu lkhadami lilmasjidi wuxuu baab u yahay shaqaalihii lilmasjidi masjidka usugnaaday masjidku inuu shaqaalo yeesho ama mushahara qaadanayaan ama mutaawiciin ha noqdaan mutabariciin wa qaala bnu cabaas ibnu cabaas waxa uu fii qowlihi tacaala inii nadartu laka ilaahay waxaan kuu nadray maa fii bani uurkayga waxaa ku jira muxararan xaaluu yahay mid la xoreeyey lilmasjidi masjidka yakhdumuhu isagoo u adeegay wuxuu imaam albukhaari halkan kaga hadlayaa masjidka in loo adeego oo laga shaqeeyo shalay soo marayna nadiifintiis iyo masaa'ishii la xidhiidhaysay tanina waa cid u gaara shaqadaas in la samaysto waxyaabaha loo daliishanaya waxaa ka ah qisadan oo ummadii hore ka dhacday nadartu laka maa fii bani muxaraman yani waxaan kuu nadray waxa uurkayga ku jira xaaluu yahay mid adiga lagu xoreeyey oo adiga gaar kuu ah oo adiga ku adeegaya iyo goobaha laguugu cibaadaysanayo waxaynu ka qaadanaynaa inay bannaan tahay cid in loo gaar yeelo masjidka inuu adeego haddii la fasaxay ama la ammaanay ciddii u nadartay inay cid u gaar aan dhalan masjidka inuu ka shaqayn doono ee una go'i doono goobaha cibaadada inuu ka shaqeeyo tan noocaas inay tahay wax haboon qaale waxa uhi bukhaari xadaana axmed bnu waaqid awowgii baa loo nisbeeye waa axmed bnu cabdilmalik bni waaqid qaala xadaana xamaad waa ibni zayd aljahdami can haabit ibni aslam albunaani an abi raafic nufayc asaaiq can abi hurayra radi allahu tacaala canh ana imra'atan haweeney aw rajulan ama nin kaanat waa ahay taqumu lmasjida masjidka mid nadiifisa oo qashinka ka qaada min alqumaamati baa laga keenay alqumaama waa qashinkii weeye taqumu lmasjida ay tuziilu canhu lqumaama walaa uraahu uma arkaya ila mraatan haweeney inay tahay mooyaane wax kale u arki maayo ama u malayn maayo faakara waa sheegay xadii nabiyi sal اllahu alayh wasalam annahu salla nabigu inuu ku tukaday calaa qabrihi ninkaas ama gabadha qabrigeeda inuu nabigu ku tukada alayhi salaau wasalaam waa xadiikii aynu shalay soo marayna xadiikaasina wuxuu tilmaamaya gabadhaas ama ninkaas labadoo masjidkay ka shaqaynayeen waxaa lagu yaqaanay oo ay caan ku ahaayeen masjidka inay ka shaqeeyaan iyo nadaafadiisa abcan xilliga dad mutaawiciina mutabariciina bay ahaayeen laakiin hadda sida badan dunidii waa isbadashay masjidka haddaan cid gaara ah oo wax lagu siinaya aan loo samayn waxa wey masaajidadu waa dayacmaysa walibana inaga wasaaradda awqaafta aad uma shaqayso dowladoo dhan baa taag daran laakiin dowladaha muslimka ee dhaqaalaha leh mushahaar fiican baa lagu siiyaa dadka masaajidada ka shaqeeya waa shaqo rasmiya ah oo dowladeed qofkuna wuxuu ka mid yahay shaqaalaha dowladda ayuu ka mid yahay dad baa lagu ogyahay masjidka iyo nadaafadiisa iyo miisaaniyadiisaba miisaaniyadna waa loogu talagelaya laakiin innaga dadka muxsiniinta qaar laa siiyo ayaa dee booskii dowladda jira oo u qumaya masaajidka iyo axwaashiisa iyo dadka la degana jaarka la iyo dadka la midka ah xadiikan wuxuu tilmaamayaa si aynu masjidka inay muhim tahay in laga shaqeeyo cidna lagu ogaado horena wataynu usoo marnay shalay wa an tunadafa wa tuayib masaajidada in la dhiso in la la udgooneeyo inay tahay wuxuu nabigu in amray calayhi salaau wasalaam amara bibinaai lmasaajidi fi duur wa an tunadafa wa tuayib taa haddii si kale loo waayo ilaa in cid loo shaqaalaysiiyo mooyaane waxay noqonaysaa ama waajibaysa in cid gaara loo shaqaalaysiiyo baabu lasiiri wuxuu baabu yahay kii waxa weeye ee lasoo qafaashay ama la qabtay aw ilghariimi ama kii waxa weeye daynta lagu lahaa oo yurbatu lagu xidhayo filmasjidi masjidka lagu xidhayo oo lagu xabisayo qaal waxa ui buhaari xadaana isxaaq bnu ibrahim waa ibni rahuya isxaaq ibnu ibrahim ibni makhlad alxandali wuxuu caan ku yahay ibnu rahuya sida muxadiiintu ay yidhaahdaan ama isxaaq bnu rahawey qaal waxa ui ahbarana rawx ibni cubaadat alqaysi rada waa la fatxinaya bilfatxi rawxun saalifun wawaahimu wataynu hore usoo tilmaanay wa muxamed bnu jacfar oo lagu naanay sawundar ee albasri can shucba bn اlxajaaj alwasiti can muxamed bni ziyaad alqurashi aljumaxi waa qurayshi kadibna wuxuu ka siyaa min bani jumax can abi hurayra radi allahu tacala canhu can nabiyi sal اllahu alayh waslm qaal ina ifriit yani mid madax adag oo min aljinni jinka ka mida ah. jinka noocya ah muslim bay leeyihin gaal bay leeyihin gaalku waa shayaan shayaanna waxaa ka sii fog maarid oo ah ka madaxa adag cifriitna waa qabqablahooda wey waa kuwa abaaadkaas ay u qaybsamaan hayaan maarid ifriit laakiin waxaa looga jeedaa un jin hayaana oo gaala ayaa looga jeedaa ina cifrayta min aljin tafallata calaya waa ii soo banbaxay albaarixata xalay riwaayaadka qaar waxaa inoogu iman doona bukhaari tacarada lii wuu ii soo banbaxay aw ama kalimatan kelmad naxwaha iyada la mida si u gooyo calaya dushayda asalaata salaad si uu salaada nabiga uga waswaasiyo ayuu usoo banbaxay yacni waa isu muujiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam fa amkanani illaahu minhu ilaahay waa imakansiiyey oo qacanta ayuu ii soo geliyey fa doonay an arbiahu inaan ku xidho ilaa saariyatin tiir oo min sawaari lmasjidi masjidka tiirarkiisa ka mida xataa tusbixu ilaa aad waa bariisataan wa tanduruu aad eegtaan ilayhi xaggiisa kullukum dhammaantiin aad aragtaan fadakartu waxaan xasuustay qowla ahi sulaymaan walaalkayga sulaymaan hadalkiisii baan xasuustay iyo ducadiisii uu rabbi kfirlii ilaahay ow ii dambidhaaf waa hablii mulkan mulki iyo boqortooyo laa ymbaii aan u haboonayn liaxadin axad min bacdi aniga dabaday ahaaday waxa uu yidhi faradahu waa celiyey alle khaasian xaaluu yahay mid dulaysan isagoo dulaysan baa la celiyey xadiikani wuxuu tilmaamaya oo imaam bukhaari u baabaysanaya inay bannaan tahay inay bannaan masjidka gudihiisa in lagu xidho oo lagu xabiso waxaana loo daliishanaya xadiika isu waafaqaysa jinka gaalka ee cifriidka ah nabigu wuxuu ku talagalay oo niyooda masjidka dhexdiisa inuu ku xidho ila saariyati min sawaari masjid insigiina waa la sida xadiidka soo socda inoo tilmaamayo gaalkii masjidka gudihiisa in lagu xidhaa inay bannaan tahay xadiikaynu ka qaadanayna aw ilhariimi yurbadu fi lmasjid waxaa kaloo min baabi wlaa iska bannaan qofkii waxa weeye daynta lagu lahaa ee xabsiga mutaystay ama dembiga galay xabsigiisa inuu masjidka ku qaato masjidka lagu xidho iyaduna waa mid bannaan waxaa looga qiyaas qaadanaya hariimka ifriidkii jinka ahaa ee gaalka ahaa hadduu nabigu ku talagalay calayhi salaau wasalaam masjidka inuu ku xidho sunnayaasha nabigana waxaa ka mid a ah calayhi salaau wasalaam wuxuu nabigu ku talagalo ee u go'aansaday yaanu fulinba sunayaahay ka mid tahay lain cishtu ilaa qaabilin la asuumanna taasica yowmu caashuura maalinka sagaalaad in laga horaysiiya waa sunni maalmaha kale iyadaa ka ka dambaysa iyadaa ka mudan waxaana loo daliishanayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu oo uu ku talagalay waa sunno sunnat lhami inuu nabigu ku hamiyo shay ku hamiyo haddii abcan aanu maanic imanayn oo sidii salaat ljamaca oo kale nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu sheegay maanic buu sheegay oo dadka jamca ka baaqanaya waxa i waxaan ku guubi lahaa hamamtu an aamura rijaala fa uxariqa calayhim buyuutahum riwaayadka qaar waxaa ku yimi lowlaa maa fi lbuyuuti min aduriyai wاnnisa guryihi waxaa ku jira ubad iyo xaas baa ku jira mawaanic baa taa diidaysa laakiin wuxuu nabigu niyooda alayhi salaau wasalaam uu ku talagalo waa sunn wey waxaa la midoo looga qiyaas qaadanaya qofkii mutaystay in la xidho way bannaan qaadigu masjidka inuu ku xidho sida abu shurax uu samaynaya xadiika soo socda xadiika waxaynu kaloo ka faa'iidaysanaynaa nabigu calayhi salaau wasalaam khasaa'istiisa inay ka mid ahayd iyo uu siiya alla subxaanahu wa tacaala inuu awood u leeyahay jinka inta uu qabto inuu meel ku xidho dadkana uu tuso laakiin ilaalin uu ilaalinayo eh, nabiyullaahi sulaymaan oo loo fududeeyey yacmaluuna lahu maa yashaau min maxariiba watamaahiil wa jifaanin kaljawaab eh, jin u shaqaynaya oo alla uu u sakhiray oo adeegaya oo loo duleeyey isaga loo duleeyey ta ayaanu nabigu jeclaysan calayhi salaau wasalaam inuu la wadaago nabiyullaahi sulaymaan wailaa waa nabiga waxyaabaha la siiyey bay ka inuu awood u leeyahay jinka inta uu qabto inuu xidho dadkana uu tuso awoodihiisa ayay waxaweye ka mid laakiin waa tanaasulay nabigu calayhi salaau wasalaam waxaa kaloo xadiika fawaaiddiisa ka mida ah, aynu ka faaidaysanaynaa nabiga alayhi salaau wasalaam tawaaduciis iyo siduu isu duldhigayay waxaa nabiga laysu dhinac dhigay sida axaadiista soo socota inoo tilmaamayso inuu noqdo cabdan nabiyan aw malikan nabiyan boqor nebiya oo awoodo badan leh iyo adoon nebiya adoon alla looga jeeda wuxuu doortay nabigu alayhi salaau wasalaam adoon alle inuu noqdo xagga tawaaduca iyo isduldhigidda iyo adduunyada inaan laysku weynaysiin ayaa nabigu calayhi salaau wasalaam waxa weeye uu caanku ahaa baabu alktisaali wuxuu baabu yahay maydhasho idaa aslama haddii uu soo islaamo waxaa laga hadlayaa kii soo waa gaalkii wey wa rabti lasiiri kii lasoo qafaashay in lagu xidho aydan lagu noqday hadalka filmasjidi masjidka in lagu xidho baabkan macnaha uu tilmaamayo waa macnihii xadiikii hore lagu soo tilmaamay laba masala la sheegay waa aliqtisaalu lilkafiri ida aslam gaalku inuu maydho hadduu soo islaamo gaalku inuu maydhanayo hadduu soo islaamo baab lqusli baa lagaga hadla halkana waxaynu ku sugannaa abwaab lmasaajid masaajidada iyo axkaamteedii baynu halkan kaga hadlaynaa marka baab liqtisaali ida aslam abwaabtii masaajidka ku saabsanayd xidhiir lama laha sidaynu arkayno gaalku hadduu soo islaamo hamaydh xidhiir lama laha ilaa takalluf mooyaane oo qaar baa odhanaya gaalku sida badan waa jinaabaysan yihi marka gaalkii waxaa laga doonayaa inuu soo maydho hadduu soo islaamo oo waxawe meel dheer waxawe ka soo geliyey laakiin bucdi baa ku jira say culimmadu tilmaamayaan qaybta dambe ee baabka oo ah qofkii lasoo qafaashay ee gaalka ahaa masjidka in lagu xidho tan noocaasa waa baabkii hore laftiisii wey oo baabul asiiri yurbatu fi lmasjidi kii la qafaashay oo masjidka lagu xidhayo waa isla baabkii wey ee lafdigan dambe oo ah warabti lasiiri aydan fi lmasjidi intaasaa khusaysa abwaabu lmasaajidka abwaabtan aynu ka hadlayno laakiin ishkaalka meesha imanaya waxa uu yahay bukhaari laguma yaqaano baabkii oo sidiisii ah inuu soo celiyo qofka lasoo qafaashay masjidka waa lagu xidhaya oo baabkii hore kan dambana waa la waa isla baabkii caadada bukhaari ma aha sidaa awgeed nusakda bukhaari qaar ka mida ah, badankoodu sidaasay u dhigayaan oo baabka saasay u baabaysanayaan laakiin abwaabta qaar ba xadfaya hadalkan oo dhan xadfaya oo waxay odhanayaan baabun oo bilaa tarjama ah taana waataynu hore usoo tilmaannay baabku hadduu bilaa noqdo caadatan way dhici kartaa sida iman doonto cagsigu caadatan inuu yahay kalfasli lilbaabi saabiq yacni macnihii guud ee baabkii hore tilmaamayey nooc ka macnaha inuu tilmaamayo gaalka masjidka in lagu xidho xadiikii hore wuxuu tilmaamaya gaalkaasi hadduu jin yahay kan dambana wuxuu tilmaamaya hadduu insi yahay laakiin guud ahaan gaal masjid in lagu xidho ama qof la qabtay oo la qafaashay masjidka in lagu xidho baabkaa way iska waafaqsan marka baabun baa la odhanaya waxna lama socdaan sidaasna waxa weeye waa lagu tawjiihiyey riwaayaadka qaar ayaa sidaa tilmaamaya bukhaari leeyahay oo odhanaya baabun altisaal iyo rabi sir midna aan sheegayn aalaanina wuxuu leeyahay wasuwiba kaasaa sawaab laga dhigay yani sidaasaa haboon kitaabkana munaasibu noqonaysa waxaa inoo soo socda imaam bukhaari isla abwaab masaajid inuu odhan doono dukuul mushriki lilmasjid gaal inay bannaan masjidka inuu soo galo xadiikeennan baanu u baabaysanaya oo baabkaas matniga uu ku keenaya waa xadiikan umamat bnu uan eh, marka ma cadda laakiin macnahaasaynu ku qaadannaa inay u badan tahay baab inay tahay biduuni tarjama inay tahay biduuni tarjama wa kaana hurayxu hurayx waxa uu ahaa waa shurayx bn اlxari alqaadi alkuufi dhowr iyo labaatan sana buu khulafadii qaadi u ahaa yamuru mid amra alhariima ka daymaysan an yuxbasa in lagu xabiso ilaa saariyat masjid masjidka tiirkiisa in lagu xidho yacnii qofkii daynta saagsaagay ee maxkamadda la geeyey ee qaadigu uu doonayo inuu ku khasbo daynta inuu bixiyo inuu wuxuu samaynaya masjidka ayuu ku xidhay masjidka gudihiis ayuu ku xidhay si dadkuna ay ama uu saagsaagay wailaa harcigu wuxuu dhigaya qofka haddii ay cadaato in la cusleeyey inaan loo xidhay waxaa la amraya kii daynta inuu ka sugo ayaa la amraya xadaana cabdulaahi bnu yuusuf attinisi qaala xadaana leyth bni sacd qaala xadaana saciid bnu abi saciid almaqburi samica waa maqlay aba hurayra radi allahu tacala canhu qaala waxaawii bacaa nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa diray khaylan ee ciidan fardihii baa la sheegay waxaana looga jeedaa raggii isticmaalayay baa looga jeedaa khaylan ay jeyshan waxa weeye fardo ciidan qibala najdin meesha najd la yidhaahdo xaggeeda ama jihadeeda jihata najdin fa jaaat waa keentay birajulin nin oo min bani xaniifata bani xaniifa ah yuqaalu lahu waxaa la yidhahdaa umaamatu bnu uhaan lagu magacaabo banu xaniifa riyaad iyo najid meelahaasay deganaayeen qoladan hadda ahlu sacuud la yidhaahdana ee nasabkooda marka laga hadlayo waxaa la geliyaa dadka qaar ay geliyaan kutubna ay ka qoreen banu xaniifa qolyahanay geliyeen inay ka soo jeedaan banu xaniifa farabauuhu waa ku xidheen bisaariyatin tiir ku xidheen oo min sawaari lmasjidi masjidka tiirarkiisa ka faaraja waa usoo baxay ilayhi xaggiisa nabiyu sal allahu alayh wasalam faqaala nabigu waxaui aliquu sii daaya umaama umaama sii daaye lafdigan waa la soo gaabiye laakiin isagoo faahfaahsan baa meelo kale inoogu iman doona oo nabigu maalintii hore intuu usoo baxay inuu yidhi maada cindaka ya umaama umaamo maxaad haysaa dabeedna uu yidhi in tuncim tuncim calaa shaakir haddii aad u qof nicmala baad sii daysa maalin labaadkii nabigu uu soo noqday oo nabigu su-aashii isaguna jawaabtii ku celiyey maalin saddexaadiibuu nabigu su-aashaa weydiiyey isaguna jawaabtaasuu ku celiyey kadibna nabigu waxau hi aliquu umaama umaamaha la sii daayo fanalaqa waa socday ilaa naklin ama beer buu aaday u dhow min almasjidi masjidka fakhtasala waa maydha waa sida nusakda qaar ku yimi ilaa nahlin riwaayaadka bukhaari badankoodu ay tilmaamayaan nahlin riwaayaadka qaarna waxaa ku yimi ilaa najlin oo jiim laga dhigayo najlina waa biyaha ama isha biyoyaroodkaa ah wey ayaa najli la yidhaahdaa isha biyoyaroodka ah ayaa waxa wey la yidhaahdaa yani biyuu u tagay masjidka u dhow fakhtasala waa maydhay haddii laga dhigo nalin beer laga dhigana beertu caadatan ceelalbaybiyahay uma dahala waa galay almasjida masjidka ayuu galay faqaala waxaui ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa aq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu alla mooyaane wa ana muxamadan muxamadna rasuulullah rasuulkii alle inuu yahay xadiika maxalushaahidku waa cadiy oo ninkii gaalka masjidka inuu soo gelayo lagu xidayo xabsi looga dhigayo waxa wey inay banaan tahay baynu ka aadanana waxaa lamida ah masjidkii hadduu wax ka qabanayo laydhkiisuu xidaya farsamooyin kaleo dhisabuu ka qabanaya haddii loo baahdo kii gaalkaa masjidka inuu soo gala waa banaan tahay hadduu usoo galo xalqada cilmiga inuu dhegaysanayo si uu faa'iidaysto waa loo ogolaanaya ilahay mahadida inagu waddankeennu waa muslim laakiin de badan baa gaaladu ay muslimka ka badan tahay ee isku luqadna lagu wada hadlaya ilmiga baxayana laga yaabo inuu jeclaysto inuu dhagaysto ama inuu isyidhaahdo muslimku wuxuu meesha ku haya adeegti diinkooda adeegti way bannaan inta xalqada soo fadhiisto masjidka uu ka soo qayb galo waa loo ogoliye masaalix badan baa ku sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam xarunta madaxtooyadu masjid ka yahay wufuuddu markay u imanaysa masjidku ku qaabiliya nabigu calayhi salaatu wasalaam guri lagu qaabilo madaxtooyooyinkan waaweyn ee magaalada allamahay guryihiisuna qolaal kooban bay ahaayeen aad isaga cidhiidiya oo masjidka dhinaciisa ku yaala qof iyo laba qof iyo saddex qof may qaadi meesha wax ku qaabilay guryo kalena damaynaan maqal oo waxaweeye lagu shira meesha ciidamada laga dirayay uufuudda lagu qaabilaya gaalaba haba noqdaan waxay ahayd masjidka gudihiisa ayay ahayd baab kaymai fi masjidi marka gaalku masjidka inuu soo galo waa mid banaan baab lkhaymati wuxuu baabu yahay tayndhadii fi masjidi masjidka laga dhex dhisayey lilmarda kuwii xanuunsanayay loo dhiseeyey iyo wakayrihim dadka kale qaala waxa ui bukhaari lilmarda waa xadiikan aynoo tilmaamaya dadka kalena waxaa ka ah gabadhii masjidka xaadhaysay ee masjidka gudihiisa tendhada kulahayd waataynu soo marnay qaal wuxuu ihi bukhaari xadaana zakariya bnu yaxya albalkhi allului qaal waxau hi xadaana cabdulahi bnu numayr alkuufi qaal waxau hi xadaana hishaam bni curwata bni zubayr bni alcawaam can abihi can caaishaa radia allahu tacala canha qaalat usiiba waa la haleelay sacdun waa sacd bnu mucaad alwsi ywma alkhandaqi maalintii khandaq baa la haleelay fil akhali halbowlaha ayaa laga haleelo dhaawacu ka gaadhay fadaraba nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa yeelay khaymatan teendho filmasjidi masjidka gudihiis liyacuudahu si uu usoo booqdo sacad min qariibin meel dhow oo markuu bishaadka yimaado guryihiisuna waa ku dhowaayeen si aanu uga fogaan oo booqashada ugu badiyo falam yaruchum ma argagax gelin wa fi lmasjidi masjidka waxa ku sugan khaymatun teendho oo min bani ifaar reer bani khifaar ay leeyihiin qolo ka midii falam yarucuh ma argagax gelin wa fi lmasjidi waa jumlatun muctarida falam yarucuh ma argagax gelin ila damu dhiig mooyaane wax kale ma argagax gelin dhiiggaasoo yasiilu ilayhim xaggooda usoo dareeraya ama u faqaaluu waxay dhahdeen yaa ahla alkhayma ahlulkhaymahow waa khaymadii waxay u jeedaan ama tindhadii sacd ibnu mucaad ku sugnaa maa haada aladii kani muxuu yahay yaatiina ka imanaya min qibalikum xaggiinna dhiiggan ka imanaya muxuu yahay faida sacdu waaba sacad oo yaqdu uu dareerayo jurxuhu dhaawiciisu daman dhiig famaata waa dhintay fiiha waxa weeye gudaheeda yani dhaawacaas ayuu waxa wey udhintay xadiikan waxaynu kaloo ka faa'iidaysanaynaa sidaynu arkayno inay bannaan masjidka gudihiisa teendha in laga samaysto masjidka gudihiisa oo hadda haddii la yidhaahdo maalan masjidka gudihiisa lagu ictikaaf teendhoon yaroo waxaa jira hadda fudud oo bac ka samaysan oo isku laabmaya qofku inuu markuu seexanayo maalan ama uu doonayo meesha uu ku ictikaafayo inuu ku khalaaweeyo ama maryihiisa qaar inuu iska khafiifiyo tendhada yar bacda masjidka gudihiisa inuu ka samaysto wax basiyi dhibi kuma sugnaa markaas xilliga salaada la gaadhana uu isku laalaabayo dhinaca uu dhigayo inta uu isku duuduubo wax basiya ama wax dhiba malaha qofkaasi ha noqdo qof ictikaafaya oo meesha ku cibaadaysanaya ha noqdo qof xanuunsanaya ha noqdo lagu baxnaaninaya masjidka ha noqdo qof masjidka ka shaqaynaya iyo qof masjidka mulaasamaynaya noocuu doonaba ha noqdo laakiin mar walba waxaa geedka go'ana masjidka iyo nadaafadiis waxa weeye in ilaaliyo iyo waxyaabaha gaarka uu la oo aanay noqon guri caadiyo layska degan yahay wax walba lagu qabsanayo masjidku inaanu noqon horena waxaynu usoo tilmaannay xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam masjidku ciid buu iska ah laakiin masaajidadu hadda waa goglayiin marka ilaalin badan iyo danayn badan oo gaara ah, ayay waxawey u baahan tahay haddii la yidhaahdo qofkii waa deganaanaya cuntaa lagu cunaya waxyaabo dana badan oo adduunya lagu qabsanaya waxyaabahaasoo dhan in masjidka laga ilaaliyo maadaama hadda uu goglan yahay xilligaa laakiin xaalku waa sahlanaa ciid buu ahaa waxaa iskaga filnayd xataa dhiisubo waxoogaa biyaa lagu shubo kaadi haddii ay gaadho in biyo lagu shubaa waxaa weeye fududaanaysa laakiin de hadda gogol baa taalla waxa wey kuma filla biyo keliya marmarbaa meesha yaalla biyihii haddii xitaa lagu badiyo waxaa laga yaabaa dhul badan inuu gaadho haddii la yidhaahdo aad ha loogu badiyana waxay noqonaysaa dee wakhti badan masjidka inaan lagu tukan oo masjidkii isla qoyo ilaalin badan bay u baahanta haddii kale culeys baa soo baxay eh, waxaa kaloo xadiidkaynu ka faa'iidaysanaynaa nabigu calayhi salaatu wasalaam sida saxaabadiisa uu u danaynayay sacd bnu waxau hi hala ii soo dhoweeya masjidka gudihiisana tendhaha looga sameeyo si uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uga warhelo baabu idhaali baciir wuxuu baabu yahay awrka in la soo geliyo fi lmasjidi masjidka lilcilati sababna loo soo geliyo lilcila sabab in loo soo geliyo sidaasaa haboon shuraaxda qaar waxay leeyihiin lilcila ay lilmarad xanuun sababtii in awrka masjidka loo soo geliyo oo qofkii maalan ka maarmi maayo gaadiidkii ayuu masjidka la soo gelaya uu xanuunsanaya wuxuuna doonaya masjidka inuu soo galo maalan gaadiidkiina kama degi karo macnahana waa lagu macneeyey iyadoo xadiidka laga qaadanayo laakiin lilcilla sabab baynu leenahay si aynaan xanuun ugu koobin ciladuhu waa badan yihiin ama sababuhu waa badan yihiin wa qaala bnu cabaas radia allahu tacaala canhuma aafa nabiyu sal allahu alayh wasalam calaa baciirin awr dushiibuu ku dawaafay kacbada dhinaceeda awrka markuu ku dawaafayeyna wuxuu ku dhex sugnaa masjidulxaraamka gudihiis ayuu nabigu ku sugnaa calayhi salaau wasalaam qaala waxau ihi bukhaari xadaana cabdulahi bnu yuusuf atiniisi qaala ahbarana malik imaamu daari lhijra can muxamed bni cabdiraxmaan bni nawfal waa ninkii aynu kusoo tilmaanay yatiimu curwa ee curwat bnu zubayr lagu ballamiyey agoonkii uu korsaday wy can curwata bni zubayr bn اlcawaam can zaynaba binti abi salma can ummi salma radi allahu tacaala canha shakawtu ilaa rasuuli اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii waxaan u sheegtay anii ashtaki inaan xanuunsanayo qaala wuxuu hi nabigu tuufii min waraai nnaasi dadka xaggooda dambe ku awaaf oo dadka awaafaya gadaashooda ku awaaf wlxaal anti raakibatun adigoo fuushan gaadiidkaaga fuushan fauftu waan awaafay warasuul laahi sal lahu alayh wasalam wlxaal rasuul laahi sal اllahu alayh wasalam xaal rasuulkii alle yusalii uu tukanayo ilaa janbi lbeyti kacbada dhinaceeda uu ku tukanayo yaqra'u uu ku ahrinayo salaadaas bituur wa kitaabin mastuur suuradda awrkii in la soo geliyo masjidka inay bannaan tahay axaadii badan baana u daliila uma caqalahu fi lmasjidi xadiiaynu soo marnay qisadii dimaam ibni aclaba markaynu kitaab lcilmiga ka soo hadlaynay wa ana imaam ibnu aclaba wa ana rasuulu man waraa'i waa kii waxa weeye masjidka la soo galay awrkiisa dakhala binaaqatihi lmasjid uma anaahahu kadibna masjidka gudihiisibuu fadiisiiyey masjidka gudihiisa gaadiidka in la soo geliya waa mid bannaan sida axaadiitani tilmaamayso waa si guud markaynu uga hadlayno xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam ciid buu ahaa masjidka haddii ay wax ku dhacaan ama ay wax gaadhaanba waxaa fududaanaysa laga nadiifiyo laakiin xilligan oo kale waa adag tahay ama waa la masjidka in la soo geliyo xoolihii in la soo geliyo marka yaan lala yaabin marka neef aigi masjidka uu soo galo ama nin uu awrkiisii masjidka la soo galo dadku haddii ay ku qayliyaan oo lagu buuqo yaa ninka bukhaari dhigta yaanu odhan bukhaari bay ku sugan oo bukhaari axaadiis eh, ku sugan baa tilmaamaysa la soo gelinayo xaalku waa kala duwan yahay wadciguna waa kala duwan yahay eh, in masaajidada aad loo ilaaliyo ayaa hadda mutaxatima ama mutacayina baabun wuxuu baabu yahay waa baabun ee tarjamadiisii lama sheegin wuxuu ku saabsan yahayna xadiidka markaynu dul marnaynu dib ugu soo noqon qaala wuxuu hi bukhaari xadaana moxamed bnu lmuhana azdami qaala waxau hi xadaana mucaad bnu hishaam ibn abi cabdilaahi dastawaa'i qaala xadaanii abi hishaam bn abi cabdilaahi dastawaai can qataada bni dicaamah asaduusi qaala waxa uhi xadaana anas wa anas bnu malik ana rajulayni laba nin oo min asxaabi nabiyi sal allahu alayh wasalam saxaabadii nabiga ka mida kharaja waa baxeen min cindi nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga agtiisa ayay ka baxeen fii leylatin habeen mudlimatin gudcura walxaal macahuma iyadoo macooda uu yahay mil misbaaxayni laba faynuus oo kale oo yudiiaani ifinaya bayna ydiihima hortooda ifinaya ama dee tooshoo kale falama ftaraqa markay kala leexdeen ay kala tageen saara waa noqday maca kulli waaxidin minhuma mid kasta oo labadooda ka mida waaxidun ay misbaaxun waaxidun misbaax keliya ama faynuus keliya ama toosh keliya ayaa ahaaday xataa ataa ahlahu ilaa ehelkiisii uu uga yimi ee uu ka soo gaadhay xadiikan weli waxaanu ku sugannaha abwaab lmasaajid masaajidada axkaamteedii axaadiistii ka hadlaysay xadiikan sidaynu arkayno kuma cadda oo kama muuqato masjidka xidhiirka uu la leeyahay lafdigii masjidka lama sheegin wax masjidka xidhiir lale oo toosa xadiika kuma hayno waxaa la tilmaamay laba nin intay nabiga la caweeyeen calayhi salaau wasalaam kadibna inay baxeen oo alla subxaanahu watacaala ku karaameeyey iftiin guryahooda ay ku gaadhaan laakiin waxaa lagala soo baxaya haddii la tilmaamay nabiga calayhi salaau wasalaam agtiisa inay habeen gudcura ka baxeen waxaa laga qaadanayaa nabiga calayhi salaau wasalaam inay salaadii cishe la sugeen oo xilliga ay baxeen hadday habeen tahay salaadii cishe nabiga calayhi salaatu wasalaam inay la tukadeen oo ay ku daaheen waxa weeye ku habsaameen masjidka iyagoo salaadii cishe sugaya salaadii cishe iyagoo sugaya si ay nabiga calayhi salaatu wasalaam ula tukadaan ta noocaasa waxaa ku sugan masaajidada in waxa weeye mugdiyaalka iyo gudcurada masaajidada in loo socdo waayo masjidka laftiisa intay ku nagaanayaan masjidka in loo socdo iyo in laga soo noqdo labaduba masjidkay taabicu tahay waxay u yimaadeen hadday xitaa gelin dambe yimaadeen inay ilaa habeenbarhkii masjidka ay ku nagaadaan waxay ka dhigan sidii inay usoo socdoone kale waayo qaacidadu waxay tahay alwasiila azawaaid laha axkaam alzawaa'id laha axkaamu lwasaa'id taa macnaheedu waa maxay masjidka inaad u sii socoto oo masjidkii la aado xukumkeedu waa maxay waa mid laynoo jiday ama waa waajib ama waa sunne masjidka in loo socdo noqoshada laga noqonayaana maadaama ay tahay mid laga noqonayo socodkii masjidka loo socday xukumkeeda la siinaya salaada jamca inaad soo aado socodka aad usoo soconayso fadli bay leedahay noqoshada aad ka noqonaysa xaaskaaga iyo ubadkaaga aad u socoto bilaash ma ah iyada lafteedu taasay taabicu tahay ajar baad ka helaysa meeshaad u socotaa waa danahaaga iyo ganacsigaaga iyo guryahaagii laakiin waxaad ka noqotay haddii uu ahaa masjid iyo goob cibaado socodka dambana ajar baad ka helaysa zawaaid baa la yidhaahdaa marka waxaynu ka qaadanaynaa masjidka mugdiyaalka in loo socdo oo masjidkii lagu nagaado fadliga ku sugan baa laga faaiidaysanaya waxaana lagu tilmaamaya xadiikii abi daauud ku yimi bashir اlmashaa'iina fi اظulami ila اlmasaajidi biاnnuuri taami ywma اlqiyaama waxaad u bushaaraysaa kuwa xiliga gudcurka ah, masjidka u soconaya xiliyada mugdiyada masaajidada u soconaya binuuri taami ywma alqiyaama nuur taama maalinta qiyaama in la siinayo labadan saxaabina adduunyadiina waa loogu soo dadejiyey oo ilaahayna adduunyadii xiliga gudcurka ah ay u lugaynayaan baadiyaha waxaa la siiyey iftiin baa la siiyey ay kaga gudbaan dhibaatooyinka iyo boholaha iyo wixii lamida waxaa ku sugan fadliga masjidka in lagu nagaado masjidka mugdiyaalka in loo socdo masjidka in lagu habsaamo waxyaabahaasoo dhan ayaa abwaab masaajidka xidhiidh la leh maanta insha allahu tacaala